markuu salaada ku jiro xukunkiisu wuxuu noqoni ma la ogol yahay lama ogola ayuu baabkan u baab yahay xadiidka siddeed boqol iyo siddeed iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam النasaaئي caleyh raxmat ullah akhbarna qutayba ibnu saciid qaala xadaثana xamaad ibnu slma weeyaan xamaad ibnu zayd wuu noqon karaa can muxamed ibn ziyaad aljumaxi waa iqaة habt rubama dallas hy can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu tacala an arda qala wuxuu yhi abu hurayra qaala muxamadu salى اllahu عalayhi waali wasalam muxamed salى اllahu عalayh wali wslm wuxuu yidhi nabi maxamed ula jeedaa calayhi الsalatu asalaam alaa yakhsha miyuusan ka baqaynin alladii qofka yarfacu kor u qaado ra'sahu madaxiisa qabla alimaami imaamka intuusan kor u qaadin ka hore kor u qaado an yuxawil allahu alla weyne inuu u bedelo ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaarin dameer madaxiisa inuu rabbi subxana wa tacala u bedelo soo kama baqay ayuu nebigu yihi sala allahu calayhi waali wasalam imaamka marka in lala tartamo ama laga hormaro cuquubadaas ayaa ka dhalan karta oo qofka ilaahay subxaana wa tacaala inuu madaxiisa ka dhiga madax dameer waa khatar weeyaan xadiid siddeed boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasaaئي calayhi raxmat ullah akhbarna yacquub ibn ibraahim adawraqi waa iqatun qaala xadaثana ibn culaya maxamed waxaa weeyaan ismaaciil ibn culaya waa iqatun tabt qaala anba'na shucba ibn xajaaj waa imaamkii can abi isxaaq الsabiici waa iqatun caabidun muktir ila anahu اkhtalطa fii aakhirih raximah اllah qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay cabdullahi bni yaziida saxaabi yar ayuu ahaa yakhtubu isagoo khudbayni qala wuxuu yihi saxaabigaas xadaanaa waxaa noo warramay albara bara ibnu yaziid weeyaan ayaa noo warramay wa kaana wuxuu ahaaday baraagaas saxaabiga jahiilka ah hayru aw hayra kaduubin mid been sheegaana ma ahanin weeyaan oo mid been sheegaan muusan ahayn ninka muxuu aha wa kaana hayra kaduubin lah waa cabdulahi bn yaziid ayaa sidaa dhihi annahum iyaga oo saxaabada kaanuu inay ahaayeen idaa salluu goorta ayla tukadaan sallow ayla tukadaan maca rasuuli ayla tukadaan sal slm oo farafaca oo farafaca uu nabiga kor u qaado ra'sahu madaxiisa min arukuuci rukuucduu ka soo qaado qaamuu way istaagi jireen qiyaaman istaagitaan xataa yarowhu ilaahay ka arkaan saajidan xaal uu yahay mid sujuuda xaala kownihi saajidan ilaa sujuud ay ku hubsadaan uma sajaduu kadibna markaas sujuudi jireen saxaabada nabigeena sala allahu alay slam masaajidkeena waxyaabaha uu ku ammaanan yahay ka mid ay ka mid tahay imaamkii oonan madaxa dhulka dhigin cid muxuu ahaa eh, dhegaysa ma lahan dheer oo taqriiban soddon sano qaadatay ayaa laga soo maray moogta laakiin masaajida badan masaajida badan waxaa arkaysaa waa la isla wada yani imaamkii iyo ummaddii qaar bay muxuu ahaa weliba khaasatan tuulooyinkii iyo meelaha cilmiga uu ku hooseeyo arrinta ayada ah waa wax weli aanan aan dhaqangelin lakin alxamdullah meesha aan joogna aad bu uga dhaqan galay ilahna kumaa subxana wa tacaala xadiid sideed boqol iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai aleyh raxmat ullah akhbarana muamal ibnu hishaam alyashkuri waa iqa qaala xadaana ismaaciil ibnu culaya hadda ayaan soo marnay can abi saciid amaba can saciid ibn abi caruuba weya waa iqatun xaafidun mudalis waاkhtalaa biaakhirih qaala can qataada wuxuu ka wariyey ibnu dacamat saduusi اlbasri waa iqaة habt mudlis can yunis ibnu jubayr albahili waa iqa can xiطaan ibn cabdilaahi الraqaashi weeyaan waa iqa qaala sallaa waxaana dujiyey bina annaga abu muusa abuu muusa alashcari cabdullahi bni qays ayaana dujiyey waa ninkii sakiinada ay ku soo degeysay habeenkii markuu qur-aanka akhrinay laqad uutiita mizmaaran min mazaamiri aali daawuud waa tii nabigeena sal alla alay slam uu ku dhihi jiray saxaabiga jaliilka cabdullahi bn qays oo qolyaha shacriyiinta ahaa oo nabigeen u amaanay sal slam ka dhashay nabigeen wuxuu ku ammaanay ana minhum wahum minii ayuu nebiga sal slm kuwaas ayaan ka mid ah aniga ayagana aniga ayga tirsan yihiin ayuu nebiga sal slm wuxuu ku ammaanay markii madiine ayagoo jooga cunadooda ay yaraato irmaal waxaa la yidhaha armalu nafaqada isaadka u yaraado amaba ayba uba dhammaadaba waxay samayn jireen ayagii ree ashcariyiintii oo dhan ay isu aruurayaan raashiinkii ayaa hal meel lagu wada shubi bariis meel baa lagu wada shubi hadduu bariis jiray eh, sonkortii adii sokoraa jirt meel baa lagu wada shubi bur hadduu burkuguba jiray meel baa lagu wada shubi wahaakada eh, timirta meel baa lagu wada shubi kadibna kii keenay hal jawaan iyo kii faramarna dhammaantood hal weel bay ku wada qaybsanayaan si sawiya ah ayay u wada qaybsanayaan markaasaa nabigan wuxuu ku ammaanay sala allahu aleh wasalam fahum minii wa ana minhum kuwaas anay igamad yihiin ana ayaga ayaan ka mid ahay uu nabig sal allahu alayhi waalihi wasalam yani aad buu nabigeena ficilka ay sameen u jeclaaday xufaado qur-aan badan oo ay ku jireen radia allahu tacala canhum waardaahum cabdulaahi marka ibnu qays waxaa weyaan abu musa ashcari qaala wuxuu yihi salla bina waxaana duji abu muusa alashcari cabdullahi bn qays weyaan radia allahu taala arda falama goortii kaanuu ahaaday fi lqacdati goortu uu ahaaday fi lqacdati fadhiga uu fadhiistay dakhala rajul nin baa soo galay min qowmi dadka ka mid ah salaada ku xihan lahaa ayaa soo galay faqala wuxuu yidhi uqirat الsalaatu biاlbiri wالzakaa iska dhawaaqay wuxuu yidhi uqirat الsalaatu salaaddii waxaa lala sugay ama lagu sugay ama ay barbar socota bilbiri samafalka iyo wazakaat zakada yani salaaddii iyo samafalka iyo zakada kalama haraano waa xukunkooda iyo soo dejintooda iyo waxaa weeyaan ku camalfalkoodaba waa isku baab weeyaan saasuu yidhi dadaa mogta wanaag iska sheega allah ayuu nin iska dhihi subxaan allah dadka daakiriinta khaasatan alle aad ku cusaan yani xitaa markay hurdayaan nin sheekh waxaan garanaya aleyh ramat ullah sheekhadan dhihi oo nairobi raggii ugu horrey ka mid ahaa taqriban oo gala culimada eh, ayaa mar eh, nin walaalkay wada saaxan jireen meel guri ah ayaa iiga warramay wuxuu yidhi habeenkii markuu jiifo isna waa qari quraan ninka walaalkay ah eh, wuxuu leeyahay wuxuu bilaabi baqara uu hurdaya urin soo maha baqrow bilaabe ilaa uu ka khatima fansuna alqowm alkaafiriin ayuu wadi waynu hurdayaan ka warrama subxaan allah cajiib waa ninka asagaa ah markuu geeriyoonayo waan la joogay taqriiban eh, xaaladda uu ku geeriyooday waxay ahayd qalbuhu mucallaqu bilmasaajid xaqiiqa ayaan u arkay wa rajulu qalbuhu mucallaqu bilmasaajid ninka isaga eh, nafti taqriiban kama ay dhicin laakiin wuxuu galay kooma oo dhaqaaq ma laha salaad maqrib ayaa la adimay annagoo dul taagan oo dhowr ah oo weliba dad alabata cilmi ah markii la adimay aadaankana meel fog ayuu ka yeeray isbitaalkana magaalada madeero gudaheeda weyaan isbitaalkana ma lahan masjid in hadda laga dhisma aqaan masjid musil lahayn kadibna raggii ayaan ku yih waryaada war salaadii salaadii waayaan jaamacadda aan bibilaabayna jamacadaan fasaxaan u joogna meesha ninkii taqriiban saddex ama afar maalmood kooma ku jiray wuu soo fariistay bilaahi calaykum balfiriya ninkii saddexda maalmood ama ku jiray koomaha wuu soo fariistay markaasuu yidhi salaa salaa oo cad oo ficlan aanan haba yaraatay maxuu aan khaldanayn soo fariistay markaasaan ku ihi waxaad yeeli maanta ilaahay subxaana watacaala kuma kalifin awoodna umalid inaad istaagto ama aad waxaa weeyaan salaad ku tukataa habkii la rabay adoo sidaada u jiifa tuka meeshuu ku noqday si caadi ugu laabtay markaasuu yidhi ha ha ha hadal intaasa ugu dambaysa waxaan kala jeedaa marka dad marka waxaa jira daa'iman ku-xirnaantii xubbiga ilaahay iyo qalbigooda ku-xirnaantiisa iyo iska abiici tahay qofkana sideedaba wixii aad caado ka dhigto ood carabkiisa ku bata ayuu ayaa lagu afsadaa lidaalika markuu nabigeena calayhi salaa slaam kula daarmay saxaabigii carabkaada yuusan ka zuulin inuu ka qoyan yahay dikriga ilaahay waa lagugu khatimayaa laakiin cayda iyo xanta iyo hadallada mada macnaha aan lahayn iyo baabka isaga ah iyadna waa halis weeyaan alcumuum marka ninkaas markuu masjid soo galaya wuxuu yidhi uqirat الصalaa hay waayahay wuxuu yidhi uqirat الصalaaةu biاlbiri والzaka salaaddii waxaa lala xiriiriyey oo isku xugun laga dhigay oo ay asxaab yihiin oo amaba isku qodban yihiin samafalkii iyo zakadii saasuu yidhi falamaa salama salaadii a lagu jira la socdaya falamaa salama marka goortuu salaam noqsaday abuu muusa aqbala cala alqowm dadka ayuu usoo jeestay fa wuxuu yidhi ayukum kinema alqaa'ilu hadi alkelima kelimadaa ninkii keed ku ahaa waxaa suuragal xataa ninkaas inuu salaad ku jiray sida hadalka laga fahmi doono gadaalda ma ka imaana fa arama alqowmu dadkii o dhan way wada aamuseen shib cid dhawaaqdaa la waaye qaala wuxuu yidhi ya xiطaan waa ninkii raawigahaa oo naxirtiisa ka mid ah ya xiطaan xiطaano lacalaka qultaha inaad adiga dhahdo ayaa laga yaabaa ninkii <laughs> inaad adigeeda laga yaabaa mogta qofka qofka u yaqaana iyo xerowgiisa iyo qofkay asxaabtiyiin iyo hadalka uguma turo waa taqaanaano ya isagoo ogsoon inuusan asaga ahayn ayaa ummaddii kale ayuu ku marinaya risaaladii asaguu sii marinaya soo saa maaha inaad adiga ta ayaa laga yaabaa kow lacalaka qultaha in adiga aad tiri kelimadaas qurinat aلsalaaةu biاlbiri waالzakaati inaad tiri ayaa laga yaaba qalu ilah maya aniga ma ahi waqad khashiitu waxaan ka baqay an tabkacanii biha inaad igu dhaleecayso arrinta ayadahana cabsi aan ka qabayba horaanba cabsanay inaad adiga muxuu aha igu shabadayso oo tirahda qofka hawshaan samey adiga waya inay tirahdan waama ka baqsanaa waayahay faqaala kadibna wuxuu yidhi abu muusa alashcari ina rasuula rasulka sl slm kaana wuxuu yucalimuna midna baro salaatanaa salaadan iyo sunatana sunada uuna bari jiray faqala wuxuu yidhi inama alimaamu inama in kalama alimaam imaamka liutama bihi in lagu daydo weyaan saasuu jooga ay jucila liutama bihi riwaayo kalaa jirta faidaa kabara allah akbar haduu yidha fakabiruu allah akbar dhaha jucila makugu talasha waayahay faidaa kabara allah akbar haduu yihah fakabiru allah akbar adinkala dhaha waidaa qaala haduu yidhah hayri almaqduubi calayhim wala addaaliin markuu yidhahdana faquluu waxaad tidhahdaan aamiin aamiin ah weyaan yujibkum اllah alla weyne haydin jawaaba oo haydinka yeelo weyaan waidaa rakaca hadduu rukuc imamku farkaco adinkan rukuc la imaada waidaa rafaca madax hadduu kor u qaadana oo faqaalu ilaa samica allahu alla weyne wuu maqlaa wuuna ajiibaa liman xamidahu qofku uma hadayo faqul waxaa tidhahdaan rabbana rabbiga annaga ula kacday ayuu ku sugnaada alxamdu mahadoo dhan yasmac lakum yasmac illaahu lakum alla weyne idinka maqlaya wuuna idin ajiibaya weyaan aidaa waidaa sajada hadduu sujuudana fasujuudu adinkana sujuuda waidaa rafaca markuu madax kor u qaadona farfacu adinkana madax kor u qaado faina alimaam imaamka yasjudu wuu sujuudaya qablakum hortiin ayuu sujuudayaa idan lama soconay wayarfacu qablakum hortiin ayuuna madax soo qaadi faqaala rasul rasulka kadibna wuxuu yidhi fa tilka sujuuddaas adinkala hormaray bitilka sujuudda ad kala dib marteen ayay udhigantaa sidoo kale fa tilka soo kicitaanka ad idinkala soo hormarayna bitilka soo kicitaanka ad kala dib marteen ayay udhigantaa oo ajarkii asaga u helay adinkana waad helaysaan weyaan oo sujuud aad la imaad imaamkii adinkana sujuud aad la timaadeen ee horumarka idinka hormaray macneedama inuu idinkaga fadli badnaaday ma ahan oo sujuud sujuud ay udhigantaa laakiin imaamkii inuu ka horeyna faidaa rakaca farkacu fadana waa taqaana oo maxay tusisaa xuruufulcaطafka marka laga hadla wawda ya a axsanta tacqiib maca atalaqi waxaa weeyaan yani waxbay ka yara dambaysaa wayna cirbinaysaa cirbin wixii waa wax ka dambeeya wax aan aad ugu fogeyn weyaan waaya umana iyo taraakhi waa taqiib maaha tarakhi waa lakin fada waa taqiib waaya marka alcumuum xadiidka marka waxaa laga qaadanaa imaamka in laga dambeeyo oon la garab soconin lala soconin amaba aan mxuu ahaa laga hormarin labadaba lama ogola a markuu rukuuca rukuucadna markuu sujuud sujuud samic allah mark rabbana walaka alxamd waa kada waa yahay khuruuju arajuli qofka inuu isaga baxa min salaati اlimaami imaamka salaada uu dadka dujinayo iskaga taga iyo faraaquhu inuu ka dhammaado min salaati salaadiisa uu salaada ku tukada fii naaxiyati اlmasjid masjidka masjidka qayb ka mid ah inuu xagga ama xagga iskaga tukada imaamkiina isaga tago xukunkiisa muxuu noqonayaa haddii ay xaalad soo wajahdo muxuu noqonayaa ma wax bannaan baa mise ma bannaano qofkii imaam ahoo sabab u noqdo in ay ma'muumiinta saa sameeyaanna isagana xukunkiisa muxuu noqonayaa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka siddeed boqol iyo kow iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala imam النسي alيه رamat ه abarna wasil ibn cabdillah alى iq qala xadaثna ibn fudayl moxamed ibn fudayl hazwan ayaa loo yaqaana xali waan soo marnay saduq caarifu rumiya bالtashayuc ama habeen hore ahayd acmash sulaymaan mihran alkaahili weyaan waa taqaanaan waa ninkii iqatun habtun ahaa can muxaarib ibnu dihaar asaduusi waa iqatun imaamu zaahid zuhdi iyo imaamnimo iyo kalsooni ayaa lagu yaqaanaa waa abi saalix asamaan azayaat dakwaan weyaan dakwaan asamaan azayaat abu saalix intaba haddii aad abu saalix waa asaga asamaanna waa asaga azayaatna waa asaga dakwaanna asaga weyaan saddexda magac buu leeyahay waa iqatan tabt can jaabir cabd lahi radi allahu tacala canhuma qala wuxu jaabir jaءa rajulin baa yimid oo meel ansaari ansaarida waqad uqiimat salaa salaada iyadoo la aqimay fadakla masjid masjid ayuu soo galay fasallaa wuxuu tukaday khalfa mucaadin mucaad ibni jabal saxaabigaa taqaanin ayuu ku daba tukaday waa culimada saxaabada nabigeena ka mid sal slm qofka ugu xaaraanta iyo xalaasha ugu aqoonta badan ummadda nabi maxamed yaa wa mucaad weyaan faawala bihim salaada ayuu ku dheereeyey fansarafa rajulu ninkuu iska noqday fasalla wuu ka baxay salaad ayuu ka baxay fansarafa salaad ayuu ka baxay fasalla wuxuu ku tukaday fii naaxiyati almasjid masjidka qayb ka mid iskaga tukaday salaaddii ayada ahayd uma kadib indalaqa uu iska tagay falama qadaa macadun isalaata salaad markuu salaadii markuu mucaad dhameeyey qiila lahu waxaa loo yidhi ina fulaanan facala kada wa kada saa iyo saa ayuu sameeyey oo salaaddii intuu kaa goostay ayuu ag ku tukaday iska tagay waa iska danaystay waa iska hurda doontay faqaala mucaadin wuxuu yidhi lan abata hadii aan waabariisto laadkurana dalia arrinka waaan usheegi u sheegi lirasulah baan ushegi sal sl waan dacweyni faataa mucaadun mucaad annabiy nabiga u yimid sal slm fadakara dalika low arrinka ayuu sheegay faarsala rasuulka wuxuu diri ilayhi qof adeega faqaala wuxuu yidhi maa xamalaka cala aladii sanacta waxaad samaysa maaa kugu xambaaray oo muxuu inaad salaaddii inkaa ka goosata dushi kaa saara weyaan faqala wuxuu yidhi ya rasu rasuulka allow camiltu waxaan ku shaqeeyey calaa naadixi ritigayga waraabiyaha ah oo beerta lagu waraabiya ayaan maanta dhan ku shaqayna weyaan min anahaari maalintii faji'tu waan imid waqad uqiimat aal qad uqiimat laaqimi asalaat salaada laaqimi ayaan imid fadahaltu masjida masjidka ayaan soo galay fadahaltu macahu fi salaat salaadii ayaan mucaad la galay faqara'a suurata kada wa kada suurad heblaaya iyo heblaaye ayuu akhriyey kow faawala wuu dheerey waa baqara suurad waa noo imaan doontaa baqara iyo dabada qabta waa nin de muxuu ahaa iimaankiina aad si fiican ugu jira xooggii iyo tamarti lahaya midda kalena waxaa weeyaan shuxno iyo yacni jaajar ka soo qaatay salaaddu nabi maxamed so tukaday sal slm iimaankia marka wuxuu gaarayaa meel aanan xad lahayn ayuu gaarayaa da'yari iyo xoogna meesha way ku jirtaa marka waxyaaba badana marka meeshii a isqabani waa yahay fa qara'a suurata kada wa kada faawal ugu dheereeyey fansaraftu waan iska noqday fasallaytu fii naaxiyati masjidka qayb ka mid ayaan ku tukaday faqala rasul lla u sl slm afataanun ya mucaad mucaadow fitneeye miyaata afataanun ya mucaad mucaadow fidneeye miyaatahay afataanun ya mucaad mucaadow fidneeye oo dadka cibaadada ilaahay ka hor keena miyaata ayuu nabiga muxuu ahaa ku leecay oo lagu eedeeyey mucaad bnu jabal radia allahu tacaala canhu wa ardaa haahay axaadiistan marka waxaa marka xadiid kale waxaa jiro ummuna caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha oo isna gadaal looga imaan doono mararka qaar markaad fiirisa axaadiista marka waxaad arki doontaa mucaad ibnu jabal oo dacwooni mid kalena waxaa weeyaa ninkii ayaa dacwooni sow sidaa maaha midda kale mucaad ola waxaa weeyaan munaafiq weeyaan mise munaafiq miyuu noqday raggii saxaabada ahy ayagana ninka munaafiq miyo noqda isweydiini waxaasoo dhan oo iswada diidan sida muuqato daahirka see lagu jamcini waxaa lagu jamcinaya xaafid ibn xajar iyo ragga muxaqiqiin si ay ku jamciyeen qisada horta imaamka shaki mala waa mucaad kow ninkaanna hal nin waa laba nin maaha waa hal hal qiso qisooyinka laba qiso maaha laba tan saddexaad mucaadna baqara ayuu dabada qabtay suurat albaqara shaki malaha iyadna inta markay dhacday mucaad aan u jeedino nin kaska tagay raggii marka way isweydiiyeen ayaga marka hadalka bilaabay way u sheegeen way u sheegeen waxay dheheen nin hebel iska tagay ee ninka munaafiq miyuu noqday horta su-aasha tan koobaad ayaga ayaa bilaabeen mucaadna wuxuu ku dhuftay qalinku ku duugay wuxuu yidhi waa munaafiq dhag ma lagu dhuftay kadibna wuu kallahay ninka dacwooday marka horaan waxaan u sheegay majaalis kale aan ku sheegay ninka dacwooday inuu yahay saxaabigii ha wuu dacwooday laakin dacwad baa lagala horreeyey mucaad ayaa dacwooday oo ninka wuxuu sameeyey yuu ka dacwooday markuu tagay ninkii marka adeeg baa loo diray wuu yimid isna wuu dacwooday marka dacwada dacwuu ka furay isna marka ninkan dacwooshaduu dacwoona tii mucaadaa ka horreysay markaasaa waxaa weeyaan nabigeena sal l slam mucaad hortiisa ninka la yidhahdo saxaabigaas hortiisa iyo saxaabadii kale oo hadda ragga jaabir iyo ragga la iyo muna caaisho iyo hortooda ayaa muxuu aha si fiican looga dhaleeciyey afatanun anta ya mucaad afatanun anta ya mucaad aatan anta ya riwaayaadka alfaad waa kala duwanta marka sidaas tasalsulka saa loola socdo wixii iskaga dhexgelin jasakum allah khayra waa yahay baabka afartanaad ee kitaab alimaama hoos jooga اtimaamu biاimaami yusalii qaacida atimaamu dayasho lagu daydu baabkaan u baab yahay biimaami imaamka yusalii isagoo tukani qaacidan yusalii qaacidan isagoo fadhi ku tukani in lagu xirto ayuu baabkan u baab yahay ma taagni ma la taagnaani gadaashiisa isagoo fadhiyo mise waa mxuu ahaa waa lala fariisani halkaas weyaan masaladaas marka waa masalo iyo rashaa'ika ah laakiin siday u badan tahay walcilmu cinda allahi caza wajal siday culimo sheegaan muxaqiqiin ah in imaamka hadduu fadhi ku tukada in la istaagi waxaanu u deliishanayaa nabigeena sala allahu alay slam xadid noo imaan doono markuu dhimo rabay oo uu ku jiray maradulmowt uu ku jiray sayid abubakar ayaa salaad galay markuu salaada galay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam gadaal dambe ayaa laga keenay laba nin ayaa soo garbagalayeen ninka la yihahdo cabaas ibn cabdilmualib camu nebiy sal l slam iyo cali bn abi aalibin radi allahu taa arda oo ibna camihi ah ayaa soo garbagalayeen kadibna safka ayaa lasoo dhex mariyey ilaa abubakar bidaxdiisa la fariisiyo abubakr marka wuxuu ku dayanayay nabigeena sal l slm dadkan abubakr ayay ku waana xilliga de ku jiray sakaraatmowt uu ku jiray ama marad mowt uu ku jiray waxaa jirta mar uu faras ka dhacay oon hore usoo marnay caawan insha allah mar lagu soo celin doono oo nabigeena dhaawac u gaaray gurigiis inta lagu booqday kadibna salaad ay la tukadeen saxaabadii fadhi nabigana faray inay fadhi fasaluu qucuuda ajmacuun oo nabig ku yih sal slm marka culimada muxaqiqiinta waxay leeyihiin waa la nasakhay taas hore maxaa yeelay nabigeena sala allahu alayh waali wasalam saas ayuu muxuu ah markii u dambeysay ku tukaday marad mowtku waa aakhir alcamal weeyaan saas ay leeyihiin kuwa kalena waxay leeyiin maya wax lagu daba tukanay ma ahayn nabi maxamed sal slam ee wuxuu ahaa abubakr laakiin riwaayada ku cad in abubakr uu nabigeena ku xirnay sal اllahu alayhi waalihi waslm marka baabga naskigaas in sha allahu tacaala inaad sax yahay u badanta arrinka hala maro xadiid sideed boqol iyo laba soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasaai alayh raxmat ullah qutayma can malik bin anas can bni shahaab can anas bin malikin radia allahu tacaala canhu ana rasul rasulka al sl slm rakiba wuxuu koray farasan faras <clears throat> fa canhu waa laga riday waa xadiidkii hore fajuxisha waxaa la dhaawacay oo murgocosho iyo weliba duubka kacitaan aad ka gaaray shiquhu dhinaciisa alaymana ee midigta ah ayaa dhibbaa gaaray fasalla kadibna wuu tukaday salaatan oo min asalawaati wa huwa qaacidan isagoo fadhiya fasallaynaa wara'ahu gadaashii aan tukanay qucuudan annagoo fadhino ya nacam falama insarafa goortii muxuu ahaa salaaddii ka soo laabtay oo salaam noqsaday qaal wuxuu yidhi inamaa in kalamaana jucila waxaa la yah alimaam imaamka liyutama bihi in lagu daydo faida sallaa hadduu tukada qaa'iman fasalluu qiyaama adinkana taagdi ku tukada waidaa rakca hadduu rukuc farkacu adinkana rukuuca waidaa qaala haduu yidha samica allahu liman xamidahu faqul waxaa tidhaha rabbanaa rabbiga nagu laka ayuu kuu sugnaaday alxamdu mahad waidaa sallaa hadduu tukada jaalisan isagoo fadhiyo fasalluu juluusan ajmacuun dhammaantiin fadhi adinkana ku tukada xadiidka la nasakhay marka waa xadiidkan saas weyaan sida hadda ay muxaqiqiinta qayb ka mid qabaan xadiis saddeed boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam anasai alي alي raxmat ullah akhbarana moxamed ibn calaa abu qurayb weeyaan iqatun xaafid qaala xadaثana abu mucaawiya moxamed ibn khazim adariir weeyaan hy iqat waa iqa ninka la yidhaahdo acmash ragga wax ka wariya ninka ugu hubinta badan weeyaan oo aada laiskugu huba axaadiista uu ka wariyay acmash ciddaan aheenna mararka qaar waxaa weeyaan wahmi ayuu ku dhacaa an acmash waa ninka marka laisku hubay can ibraahim النخعي ثقة يرسل كثيرا عن الأسود ثقة مخضرم مكثر can caaishata radi allahu ta ardaha qaalat waxay tir umuna caaisha lamaa goortee haqula rasul rasuulka all uu culsaaday oo malakulmowdkii amaba sakaraatulmowdkii uu ku culsaaday jaa waxayun bilaalan baa yimid yudinuhu isagoo ogeysinayay salaad salaada faqaala wuxuu yihi nabigeena calayhi salaa slaam muruu waxaad fartaan ababakrin abubakr waxaad fartaan falyusalli binnaas dadka dujiya qaalat waxay tihi qultu waxaan idhi yaa rasul rasuulka allow ina abaa bakrin abaa bakr rajulu nin weyaan asiifun ee aad u qalbi jilacsan oo runtii aad u latifan wainahu isagana mataa yaquumu goortuu istaago fii maqaamika booskaaga laa yusmacu اnaas dadka oohin darteed waxba maqashin karo falow amarta cumar cumar haddii aad farta ayaa ficlaan lahayd faqaala wuxuu yidhi mur waxaad fartaan abubakrin falyusalli binas dadka ha dujiyo faqultu waxaan ihi xafsata caaisha dhihi lixafsata qof aad u daki ahayd runtii umuna caaisha radi allahu taala wadaha qof inaba caadi ma ahayn faqultu waxaan u ihi lixafsata xabsa waxaan ku idhi quuli lah waxaad ku tihahdaa arrinka asaga oo inaad cumar dujiyo u sheeg faqaalat lahu arinka ay u sheegtay nabigeena sal sl sida caisha ay ku tiri ila caisha mogta iyada waa warka waa laga diiday bal waxay tiri adna ku day faqaala wuxuu yidhi ina kunna adinka laantunna adinka unba sawaaxibaatu yuusuf nebi yuusuf kuwii muxuu ahaa saaxiibadii aha dumarkii oo culayska saaray adinka unba ah muruu waxaad fartaan ababakrin abubakr falyusali binaas dadka dujiyo yani waaad nabigeena kala jeeda sal lla alay slam ama macnaha xadiidku uu yahay yani ku adkaynta ay ku adkaynayaan iyo arrin uusan nabigeena rabin sala allahu alay slam oo inay marsiyaan rabaan dhankaasaa layskaga shabahaya laakiin sawaaxibaat yuusuf dumarkii ya waqaala niswat fi lmadiinati imraأaة اlcaziizi turaawidu fataha can nafsi qad shakafa xuba ina naraha fii dalaali mubiin kadibna falama samicad bimakrihina arsalat ilayhina واعتدت لهن متكأ وأتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه أه. ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن walaa yakuuna min asaakiriin ku diloobo xabsiga ku diloobo ayuu noqonaya waana ti mxuu aha lagu sameeyey arrinta marka iyaga marka wuxuusan nabi yuusuf rabin ay kuaba ay ku qasbaayeen sooma ama naagta ay ku qasbaysay sidii oo kale nabigeena sal slm wuxuu rabay in ah, salaada u gala abubakr tiyaa marka loo diida oo cumar ayaa lagu riixaya saasuu dhankaas tashbiih waa dhankaas laakiin fashataana baynahum fii jamiic anawaaxi aad bay u kala duwan yihiin dabcan ummahaat اlmuminiin waxaa weya afdal اkhalq ilaahay subxana wataala inuu doorto inay xaas u noqdaan fi dunya walaakhira jannadii ay xaas ugu noqdaan yani baab sahlan maaha baab aad weyn weyaan marka wax weyn hooyaalkeenoo dhaba wa wa aswaajuhu ummahaatuhum qofka aan rumaysan waa gaaloobaya in ay umuna caaisho hooyadeeda qofka aan rumaysnayn waa gaal islan maaha la socda aayad qur-aanka yuu beeniyey ilaa in lagu cudurdaaradee jahli iyo abwaab kale waa gooni waaya ina kuna adinka antuna adinkuba takiidka soo ma jeedaan sawaaxibaati yuusuf nabi yuusuf saaxiibadii ah muruu abaa bakrin abaa bakr waxaad fartaan falyusali binaas dadka hadujiyo qaalat waxay tihi faamara abaa bakrin bay fareen falamaa goortii dakhala uu galay fi salaad salaada wajada wuxuu dareemay rasul rasulka sal slm min nafsii naftiis ka dareemay khifatan fudayd ina xanuunka uu ka yeera dabcay qaalat waxay tihi faqaama nabigeena u istagay sal slm yuhaada isagoo la garbogalayni yuhaadada waxaa weya qof halkan garabkan ka geli qofna garabkan uu ka geli ya saas ayaa marka loo waday qofka lugihiisa xataa dhulka si fiican uma qaban karaan marka ayada waaya riwaayad kale ayaa saa u cadaynaysa warijlahu labadiis lugoodna ama tana cadaynaysa warijlahu labadiis lugoodna takhuaani fi lard dhulka ay saa muxuu ahay ay u jiidayaan oon uusan socon karin xaalad xubis weeyaan falama goor dakhala masjid masjidka soo galay samica wuxuu maqlay abubakrin xisahu dareenka nabiga ayuu maqlay nabiga shanqartiis ayuu maqlay fadahab wuxuu u gudagelay liyataahara inuu dib soo maro oo safka gadaal soo galay suu nabiga u hormara fa awmaa ilayhi rasuula nabiga allah uu ishaaray an qum kamaa kunta halkii aad taagneed taagnow sidaad ahayd u taagnow ayuu nabiga u ishaaray sal l slm falamaa goorti faawmaa ilayhi rasul sl sl an qum kamaa anta qaalat waxay tihi caaisha fajaءa rasuula bayim sal slm xataa qaama ilaa uu ka istaago can yasaari abi bakrin abi bakr bidxdiis jaalisan xaalu yimid fadhiya nabigena sal slm imaamka marka labada qof markaa yihiin intaan soo marna intaa taqaanaan imaamka ma midiguu maraya mise bidxu maraya laba haddii aan nahay imaamka xagguu maraya bidx mise midig bidxu maraya aka marka intuu nabig mara sal slm daliil koobaad wayaan in nabigan uu imaam aha daliilka ugu horeeya kan horta ku dhegab waaya waayahay qaama can yasaari abi bakr jaalisan xaalu yimid fadhiyo faqaala rasul fakaana rasul rasulka wuxu sal slm yusalii biاnnaas dadka mid tujiye jaalisan xaal u yahay mid fadhiyo tanna waa daliil labaad sooma kow iyo xujo labaad wa abu bakrin abu bakrna qaa'iman uu taagan yahay yaqtadii abu bakrin birasuuli اllaahi sal ا slm abu bakrin wuxuu ku dayanayaa nabigeena sal slm tanna waa xujo saddexaad ku darso wاnnaasu dadkana yqtaduuna biabi bakrin radia allahu taala arda isaga ay fiirsanayaan oo tanaqulka iyo rukuucda iyo sujuudda iyo qiyaamka iyo isaga ay ujeedaan isagaa taaga ilen sidaa weyaan marka wax marka meel hadda laga soo golo la yihahda nabigeenna ma ahayn imaame abubakra imaam aha meeshaan idinkaga muuqataan akhyaaray may kama muuqato qofkay u muuqataan kolleyba culimada sala sl adimaaasna xadiis boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qala imam نسا alيh رaحmat الlah أخbarna cabaas ibn cabdالcaظيم الcambri ثiqة xaafiظ qala xadaثna cبdiرحman بn mahdi waa imaamkii qala xadaثna زائد بn qudamة ثiqaة habt صaaxiba sunة صaaxibu sunة can muسى ibn abi caaئiشha ثiqaة caabid kana yursil waa ree bani maqزum bani maqزum yaad ka taqaana dadka caamka ah oo saxaabada nabiga ka mid sal slm bani maqزum yaad ka taqaanaan ya yaa kale ka taqaanaa ya cadawga bani bani maqsum ninkii ad taqaaneen oo muxuu ahaa eh, abujahl ayuu ka dhashay ya laakiin isaga ha eegina ha eegina rag kale oo culculus ayaa jira marka aad loo baaro waaya oo ragga saxaabadeena ragga ugu diintan iyo dacwadan dhabarka saartay ka mid ahaa abu sufyaan iyuu ahaa soomaalida aad u taqaanaan caraf maxaad baran weyda bismi bani umay u bani umay nacam alumawi waa yahay eh, ninka marka reer bani maqsum ayuu ahaa muusa ibn abi caaisha waa iqaة caabid lakinahu yursil kaana yursil can cubaydillahi bni cabdillaahi ibni cutbata bn mascuud waa iqaة habtu faqiih qala wuxu uhi dahaltu calى caiشhata an u galay waa taabiciintu ka mid yahay weliba kibaartooda weyaan dahaltu calى caiشhata umuna caiشha ayaan u galay radia allahu taala ardaha faqultu waxaan ihi ala tuxadiثiinii maad iiga warantid hooyoy can maradi rasul rasulka xanuunkiis maad warbixin iga siisid qaalat waxay tihi lamaa goortii taqula rasuula rasuulka al u culsaaday oo xanuunku ku darnaaday faqaala wuxuu yihi nabigeena asali الnaas dadki miyay tukadeen faqulnaa waxaan ihi laa maya wahum ayaga yantadiruuna ay ku sugayaan yaa rasuula allah rasuulka allow faqala wuxuu yidhi dacuu lii waxaad ii dhigtaan maa ambiya fi lmikhdami baafka waxaan aad loo fahmi kara waa baafun annaga aan fahmi karno waxan eh, waa lagu qabaysta weyaan fafacalnaa waan samaynay fakhtasara wuu qabaystay nabigeena uma dahaba wuxuu u tallaaba qaaday u dhaqaaqay liyanua inuu istaaga nabigeena sal slm fauqmi caley waa la mirdaboolay xanuunkii ee ka dambadiyey uma afaaqa kadibna nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam wuu soo miirsaday dhimirkii ay kusoo noqday faqaalat asal naas dadki may tukadeen qulnaa waxaan ilaamaya hum yantadiruunaka yaa rasul rasuulkaad adig bay ku sugayaan <laughs> waa yahay faqala wuxu dacuu lii maaan biyo igu shuba fi lmikdab baafka igu shuba fafacalnaa waan yeelnay faqtasala wuu qabaystay uma daaba wuxuu tallaaba qabu dhaqaaq liyanuha inuu muxuu ah kaca uma uqmi caleyh waa la mirdabo nabigeena sala allahu caleyh wasalam kow uma qaala wuxuu yidhi fi aaalia marka saddexaad midla qowlihi qowlkiisa horeo kale ayuu muxuu ah yidhi saxaabadii iyo dadkiina cukuufun ay fafadhiyaan o ay ku ictikaafsan yihiin fi lmasjidi masjidka yantadiruuna rasul rasuulka ay sugayaan lisalaati alcishaa salaada cisho ay inaad dujiyo odgeliya ay sugaan nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam faarsala wuxuu diray rasuula rasulka ale sal slm ilaa abi bakrin abi bakr iyuu adeeg u diray an salli binnaas dad duji fa jaa'ahu uu u yimid alrasuulu adeegii loo diray rasuulkan sal l slamaha sida abi xaniifa idinku dhicin abu xaniifa ayaa nin duub weyn ayuu soo ag fariistay markuu soo ag fariistay waa nin culama marka wuuu yii ninkan hay-addiisa iyo hindaamkiisa khatar weyaan nin culamaa weyaane bal iskaabiyo marka xertaada iyo ragga asxaabta atiin ada joogtaan mogta waa iska lugaa iska fidsaniyo cimaamadda xataa waa iska tuuriyo danahada iska qabsanaysa mogta laakiin markii dad oo culus oo ahlu cilmi ah waa xaalad inaad adkaysatoba marka marka is uruurinuu galayo hay kadibna nin daki u ahay aad u caqli badan abu xaniifa fiqiga lidaalika cid ku gaaraysa waa naadir marka asxaab ra'yaa la yihahda madras madrasa ara'yaa uh, la yihahda ra'yigana waa fiqiga iyo istinbaadka iyo mas'alooyin weligood inay dhicin laga yaaba ay keenayaan oo istiraada intay soo keenaan ay asal hoos geynayaan marka min usuul shariica min usuul diin marka markaas wuu tijaabay fiqiga waa taqaan rasuulku aad uu soo arooraa rasuulka marka nebi maxamed keligii ma ahan adeegka aad dirtana rasuul ayaa la yihahdaa low arsalta rasuula ilaa bani fulan haddii aad tirahdo low arsaltu rasuula ilaa bani fulan oo aniga aan iska hadla say noqoni sal اla alay slam soo gelaysaa meesha maya ninkii marka markuu rasuul maqlayba xubiga nabiga ku badnay caamana uu ahaa ya alayh الsalatu slaam kadibna wuxuu la soo baaday salى اllahu عalayhi wasalam markaasuu abu xaniifa intuu lugaha si fiican u fidsaday ayaa wuxuu yihi laqad aana liabi xaniifa an yamudda rijlay abu xaniifa maanta inuu lugaha marka fidsado hadda waxba waa u martaa yiri markii in ku dhici tii oo kale iska ilaaliye rasuulkii maahan kan muxuu aha nabigeena maha sal slam kow fa arsala rasuula nabiga alle wuxuu diray sal slm ilaa abi bakrin wuxuu diray an salli binaas dadka duji fa jaa'ahu rasuul adeegii ayaa u yimid oo nabiga ad soo diray sal lla alay slam o faqala wuxuu yidhi ina rasul rasulka sl slm yamurka wuxuu ku farayaa an tusalii binas dadka inaad tujiso wa kaana abubakr muxuu rajulan nin raqiiqan ee dabacsan runtii qalbi nugul ayuu ahaa faqala wuxuu ya cumaru cumarow salli biاnnaas dadka duji faqala wuxuu yidhi anta axaqu bidalika arrinkaas adiga ayaa iga haboon fasallaa bihim abubakr ayaa dujiyey tilka alayaam ayaamaha iyagoo nabiga tacaanka u ahaa isaga ayaa dujinayey nabigan u xanuunsanay sal allahu alيh waslm uma intaa kadibna ina rasuula اllahi sal la sl nabiga alle wajada wuxuu ka daray min nafsihi naftiisa khifatan fudayd faja uu yimid nabigeena sal slm yuhada isagoo muxuu ah la garbogalayni bayna rajulayn laba nin ay garbaha ugu jiraan oo halkaas ay muxua ka geliyeen gacmaha axaduhuma alcabaas midkood waa cabaas lisalaati duhri salaada duhur ayuu u keenay falamaa goortii ra'aahu ama u yimid falamaa goortii ra'aahu abubakrin u arkay dahaba wuxuu u tallaabaqaaday ama u dhaqaaqay liyatahara inuu dimaro fa awmaa ilayhi rasuula nabiga alla ayaa u ishaaray an laa yata'ahara inuusan dib soo aadin wa aamarahumaa cabbaas iyo ninkii kale wuxuu faray an yujlisahu inay fariisiyaan faajlasaahu ilaa jaanibihi dhinaciisa ay fariisiyaan abubakr dhinaciisa fajacala abubakr nacam fajacala abubakr wuxuu gudagalay yusalli inuu dukada qaa'iman xalu yimid taagan wanaasu dadkan yusaluuna way tukanayan bisalaati abubakr abubakr ay muxuu ahaa fiirsanayaan warasuula rasulka yusallii wuu tukanaya qaacidan xaal yimid fadhiyo fadakhaltu calaa ibni cabaas ayaanu galay hadalkaa ninkan ima taqaanaan waa raawigii ka wariyey caaisha cubaydillahi bin cabdillahi bin mascuud ayaa dhihi fadakhaltu calaa ibni cabaas ayaanu galay faqultu waxaan idhi alaa acridu maan kuu bandhiga calayka korkaada maa xadiid xadaatnii ay ii sheegtay caaishatu caaisha iga warrantay can maradi rasuuli اlaahi sal اlahu ala sl nabiga alle xanuunkii uu u dhibanayay markii uu ku dhacay xadiia ii sheegta makuu sheega makuu soo bandhiga si aad u fiirisid qaal wuxuu nacam ha soo bandhig faxadatuhu xadiidkii aan cabdulahi bn cabaas u sheegay oo saxaabi ahaa isagana waa taabici famaa ankara minhu shayan habay yaraatay warkii ay caaisho sheegtay wax uu muxuu aha qoonsaday ama u inkaray ma jirin wuu ku raacay weeyaan sidii ay u sheegtay isna ugu raacay hayra anahu laakin anahu qaala wuxuu yidhi asamat laka rajula ninkii labaad oo nabiga garabka muxuu ahaa garbagalaynayay ma kuu sheegtay cabaas waa kuu sheegtay alladii kaasoo kaana ahaaday maca alcabaas la jiray qultu waxaan ihi laa maya qaala wuxuu yidhi huwa caliyun cali weeyaan radia allahu tacala arda maxaa idinkuu qoran meeshaan karama allahu sheekh maxaa ku qoran adig maxaa ku qoran karama allah wajahu radia allahu canhu qofaad ugu qoray ma ku jira kelimadan karama ya kitaabkii oo waxaan kusoo marnay eh, macaalim suna mayna saas mayn macaalim suna karama allahu wajhahudan waa kelimo hadda annagana qaadatay oo khaasatan aada loo aqooni jiray cumar radia allahu canhu cuثmaan nureyn radia allahu canhu abu bakr radia allahu canhu caliyu karama allahu wajah masaajid waa taqaaneen habka loo geli jiray markii muxuu ahaa imaamku intuu istaaga kadibna khulafada soo gaaro abu bakrin radia allahu canhu ma soo gaarteen masaajid oo aliy cumar radia allahu canhu waxaa laga hormarinaya wafi aad u fiican cumaan radia allahu canhu kadibna cali markay noqotona karama allahu wajhu laakiin beryahan wax haba yaraatay karama alla wajh ku dhawaaqi wahabiyadii adduun fasaadsan ma <laughs> marka marka waxaan kala jeedaa laa shaka ilaahay inuu karaameeyey cali oo sanam uma sujuudina la yihahda sanam uma sujuudin marka saxaabo badanoo noocaasna way jireen asana ma sujuudeen culimada marka waxay leeyihiin muxaqiqiinta ah in cali lagu goon yeelay takriima alwejhi oo saxaabada nabigeena sala allahu alayh waali wasalam kalena abu bakar oo ka fadli badan intaas ka sii fadli badan la yidhaahdo radia allahu canhu cali in la yidhahdo karama allah wajhahu waxyaabaha nooga soo muuday oo nooga soo dhuuntay qolyaha shiicada iyo raafidada marka laga digtoonaada waxaadna ogaataan soomaalida asal ahaan wadankan ay degaan niman shiic ah maray soo mareen oo maamuli jiray oo la dhihi jiray alikhwa sabca dowladii yaryara mamaaligta ahaa laanlaanka soo maray waxaa ka mid ahaa niman la dhihi jiray alikhwa sabca toddoba walaala shiicay ahayen ninka iyaga lidaalika waxay aaminsan yihin shiicada rajca inaad siid cali soo noqon doono oo hataa muxuu aha sida ciise usoo laaban doon usoo laaban doon ay aminsan yihin soomaalida marka la yaryaraa kolley cidda xasuusta xasuustee marka la yaryaraa xidigaha qaybo ka mid a ah ayaa lagu sheegaa qaybo ka mid ah waxay leeyihiin madaxi cali weeyaan kan gacanta cali waa taa gacanta waa kaas lugti waa kaas xibintiis taranka taa weeyaan doorida ku xirana tan weeyaan waxaasay sheegayaan rag iyo qaramidan ku jiraan ama hadalka asaga maqli jiri ya ma maqli miya annaga kolley dhanka annaga aad baa looga yaqaanaa oo marka ilmaha aan hehnay baa loogu sheeg xidigaha la kala sheegi kan waa cali kan waa fulan yani dhammaan marka taqriiban shiicada iyo fikirkaas ya kaas ha nacam marka waxaa weeyaan baabkaas baab jiru ahaa marka nimankaa shiicada ah waxyaabaha raadka ay nooga tageen waxaa ka mid ah macaalim islam ay uga tageen karama allahu wajhahu marka radia allahu tacaala canhu arda meeshaas meelaan ahayn ma taalla weyaan saxaabi hadduu yahay waa radia اllahu taعala canhu hadduu nabi mxamed sal slm salى اllahu alayh wali waslm iyo saligii asaga kasoo ka sugnaaday wixii ka soo sokeeyo oo taabiciinta ay u muxuu ahay u horeeyaan ilaa muxuu aha waktigan la jooga raximah اllah raximah اllah qofkin loon la de wii lagu ducayna adinkaa mataqaanaa waaad ugu ducey marka karama allah wajhu halkaas la aada marka baabkaas baab hadda noo yeelmaa annaga marka qaala wuxuu yidhi huwa caliyu radia allaahu canhu lidalika fiiri sharطatayn laba xariiq ee dhinacaha ka xiga ma aha wuxuu abu daawuud ninka la yihahda nasaa-i wuxuu yidhi ma aha oo ummadihii kale muxuu ahaa nusaakda iyo qolyahaas ayaba iska geliyeen weyaan ikhtilaafu niyat اlimaam imaamka niyadiisa isbedelka ku dhaca ayuu baabkan u baab yahay iwa lma'muum iyo qofka salaada ku xirna imaamkii niyadiisii iyo qofkii ma'muumka haddii ay kala duwanaadaan nin duhru xiran yahay waa imaamkii casarkiina mid baa muxuu aha oo ku xirtay ama mid aad mxuu ahaa u taagan sunna imaamkii oo taraawi tukani midna salaad cisho ku xirtay say noqoni xaaladaas iyo wixii la midka ah, kaga qiyaas qaado xadiis sideed boqol iyo shan iyo soddonad waa xadiis saxiix qaala imam nasa caleyh raxmat ullah akhbarna maxamed ibn mansuur aljawaaz almakiyi iqa qaluu xadaثna sufyaan ibn cuyayn waa imaamkii can camr ibni dinar wa iqatu habt qaala samictu waxaan ka maqlay jaabir bn cabdilahi radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi jabir bn cabdilahi kaana mucaadun mucaad wuxuu ahaa ibnu jabal radi allahu taala an yusali mid la tukada maa nabi nabiga la tukada sal slm uma kadib yarjicuu u laaban jiray ilaa qowmihi tolkiisa yaumuhum oo imaam u noqonaa bani salima halkaasuu aadi jiray faahara daata leylati habeen habeenada ka mid asalaad ah salaad ayuu dib dhigay wasallaa maca nabiyi nabiga ayuu la tukaday nabiga ayaa salaad dib u dhigay kadibna nabiga ayuu la tukaday uma rajaca ilaa qowmihi tolkii ayuu u laabtay iyo xaafadii yowmuhum isagoo imaam u noqoni faqara'a suuraة اbaqra wajadan ayuu dabada qabtay allahu akbar falama goorti samica rajulu nin markuu maqlay oo min alqowm taahara gadaal u baxay fasalla wuu tukaday uma kharaju iska tagay baqara nin hadduu bilowdo waa taqaanaa dee ilaa unfansuna alqowm alkaafiriin nin aad imaamka halkan aad u joogo o dhalinyaro aho oon daalaneyn oo nastay amaba ama dareemayn habeenka dhanba soo joodi iyo nin maanta dhan muxuu ahaa shaqaalo ahayo dhagax waday oo muxuu ahaa dhagax qaaday ama biyo waraabinayo xaalad waata garan kartaan kala dhacaya qofka taxmaan yaa marcun kaa bixi qulhullaha noo kala jarwa qolii waxay dhihi jireen qulhullaha noo kala gooy markaa qofka daalay maarata noo gaabay bedelku dhihi lahaa wuxuu leeyahay salaada qulhullaha noo kala gooy qul huwa allahu axad allahu samad allahu akbar ma garatee hay ah, aad iyo aad suura waxaa weeyaan suurat eh, duxa ayaa laga bilaabi jiray duxa duxadaas waxay nagu ahan jirtay nimi sobogidiin waxaan nicmadan iyo barwaaqadan aan ku jirno lama aqooni jiri hadda magaalada madheera oo annaga taqriiban saldhiga ah waxaan garanayaa qofka u horeeyey oo qur-aanka kaamil ah taraawix tujiye waa naqana labada qof oo horreysa waa macruuf wax fogna ma waa siddeetan iyo iyo sideedi taqriiban meelaha weyn sideed todoba sideed sideed kala baxoodi waa inta kale waxaa wey masaajidaha shantoo ku taallay shanaa ku oli jirta boqol iyo konton ka badan ku taala filaya shanta ku taallay waxaa weeyaan suuraة اduxaa ilى naas war kale ma jiro in yaraa marka bbabab laga siini wabilaahi atowfiiq ya sheekh maya waxay ahaayeen nin walaalkay oo la yihah shek abdiqaadir shacali oo hadda maraykanka jira iyo nin la yidhaahdo shariif cabdiwahaab oo xertii shacali suufi ee ka mid ahaa labadoo ay ahaayeen masjidka ay ku tujiyeen wuxuu ahaa masjidka buljumhuuriya baclah ayuu ahaa labada u horeysa marka taqriiban siddeetan iyo siddeeddii miyay ahayd bilowgeedii mi siddeetan todobadii gabagabadii taqriban labas ka mid ahayd marka inta ka horreysa waxaa weeyaan xitaa tajwiidka qofka yaasha tajwiidka xitaa qofka sanqoolka waa mujawid wa qofka dumarba sanqool yahay waa mujawid qof u horeeyo tajwiid isku dayana waa xasuustaa oo madheera muxuu dadkii isku daya oo salaad in lagu geliya sheekh bilow wuu joogaa masjidka qaadimuusa imaan jiray markaasuu muxuu iskuday inuu tajwiidka marka si qof sanqoolka oo kale u akhriyo isagaa isku dayi jiray muxaawalo nyeeridan muxuuha ayaa waxaa ka furnaa dugsi taxfiid oo aad u fiican oo sheekh fadul ilaah wadaadkan qaari xusein waa taqaanaa qaari xusein keena soomaaliga maaha baytulmaal walaalkii oo ka weyn oo isagaba dalka kenya keenay ayaa meeshaan nyeri dugsi taxfiid a ka furnaan jiray marka wabaa laga soo yarbaawsan jiray mana lagu sabri karno qabowga meeshii waa taqanaan sheekh bilow marka khayr laasiiya ragga ugu horreeya wuxuu ahaa tajwiidka isku daya kadib de waa ragga jaamacadda madiina ka imaan jiray riyaad wadaad ka imaan jirayoo asna isku day waba xaalad waxay ahayd muxaawalaad qofka marka aan waxaas xasuusanin wuxuu haystaa barwaaqadan iyo khayrkan iyo adduunkan noocan inay xaalad saa iska ahayd marka alxamdu lilah alcumuum xadiidkii wasalaa maca anabiy nabiga ayuu la tukaday uma rajaca ilaa qowmihi umuhum faqara'a suuraة اbaqra ayuu dabada qabtay falamaa samica rajula min qowmi taahara dib uu iska aaday fasallaa wuu tukaday uma kharaja waxaa weeyaan wuu baxay oo faqaaluu waxay yidhahdeen naafaqta yaa fulaan hebelow munaafiqaad noqotay ayaga marka ku bilaabeen miya ayaga ku bilaabeen faqalu wallahi maa naafaqtu aniga munaafiq ma noqonin walaatiyana nabiya nabiga waan u tegi doonaa fabir waan u sheegi laakiin intuusan isaga tegin ayaa laga hormariyo adeegaa loo soo diray waxaa kala hormaray wiilkii yaraayo muxuu ahaa saxaabiga jahiilka ah radi allahu taala arda mucaad ibn jabala ka hormaray dacwadii ayuu ka geeyey isagoonba muxuu ahaa socda ooba tegi raba ayaa mxu dacwadii loo keenay walaatiyana waan u tegi annabi sal slm faubir waan u sheegi faata nabiya nabigu u tegi laakiin intuusan tegin ayaa loo yeeray marka rabitaankiisi iyo yeeritaanka loo yeeraya iswaafaqay waayahay faata nabi nabig sal sl faqal wuxuu yidhi ya rasul rsulka allow ina mucaadan yusali macaka kula tukani uma yatiina wuu noo imaan faymuna imaan buu noo noqonay marka ninka la yihahdo mucaad salaaddii hore oo faradkeed yuu la tukaday nabigeena sal slam tanu dadkan cishaadu jiraan maxaa weeyaan waa sunna marka labada sunna ninkaan tukana niyadiis maxay tahay waa niyat sunna ninkan raggan ku daba tukana qaar ay goosaan maxay tahay waa faradkii soo jeed marka labada niya inay kala duwnaatay ay dhib lahayn madhabka qaba ayaa mxuu ahaa arrinkan waana taqriiban jamhuurta ayaa sidaa qaban o uma kadibna yatiin wuu noo imaanay fa imaam buu noo noqonay wa inaka adigana nabi allow akharta asalaat salaada albaariat xali dibaad u dhigtay fasallaa macaka kula tukaday uma rajaca wuu soo naqtay wuu soo laabtay faamana imaam ayuu noo noqday fastaftaxa bisuurati baqara ayuu furfurtay falamaa samictu dalika arrinkaa markaan maqlo meesha hawsh ku dhamaanay u jeedo ta'ahartu waa iska muxuu ahaa waan iskaga taga weeyaan fasallaytu waan tukaday wainamaa in kale ma ahane naxnu annaga asxaabuna waadix dad waxaan nahay biyaha ku waraabsada awrta nawaadix awrtan biyaha lagu soo ceelasha looga soo saaro sida muxua sinsinta loogu shiid oo kale ayaa muxua looga soo saara ceelasha biyaha matooradaani waxaan dhinacmadan ma jirin dad noocaas ku shaqaysta ayaanahay oo wadaan intaa leeg laga soo bixinaya oo lagu shubay oo lagu celinaya maantao dhan dee xaalad adagaa lagu jiri wa inama anaga naxu anagana asxaabadna nawaadix dad beeraha owr ku waraabay ayaan nahay nacmalu biaydina gacmaanaga ayaan ku shaqaynaa faqaala lahu nabi nabig wuxu ku yiri sal sl ya mucaad mucaad afatahun anta ma fidneeya dadka diinta ka fidneeyaa tahay iqra' waxaad akhrisaa bisuurati kada wa kada wa suurati kada suura heblaa sura heblaaya riwaayaad kale shamsi waduxaa iyo suuradahaas hadda laga ag wareego sigiska maqribkii cishaa iyo kuwaas muxuu aha ku ag wareeg ayuu nabig yiri sal slm xadis sideed boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadis saxiixa qaala alimam النasai alيh ramat lla akhbarna camr bn cali falas qaala xadaثana yaxya ibn saciid الqaطaan can ashcad ibn cabdilmalik alxumraani iqaة faqih can xasan ibn abi xasan albصri waa iqaة faqiih faadil yursil wayudlis can abi bakrata nufey bn xari saxaabiga jailka can nabi nabig uu sal slm anahu nabigeena alah slat slam salla wuxuu tugay salaat اlkhowf salaatulkhowfka ayuu nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam dujiyey fasalla biladiina khalfahu kuwii muxuu ahaa asaga daashiis ahaa rakcatayn laba raka ayuu dujiyey wa kuwii jaa gadaal ka yimidna markay laba la tukadeen waa iska tageen cadowga xaggiisa aadeen salaatulkhowfka waa noo imaan doontaa insha allahu tacala iyo habka loo tukada wa kuwii jaa gadaal horaan u cadowga oo yimidna rakcatayn laba raka ayuu dujiyey fa kaanat lilnebiy nabiga sal اlahu alayه alي sm arbacan afar ragca ay u ahayd walihaulaai rakcatayn rakcatayn kuwaan laba laba rakcay tukadeen sidaa weyaan marka niyad waa kala duwanta qof nin waa mutim oo nabigeena uu taam yeelay salaadii iyagana waa muqasiriin salaaddii ay gaabiyeen waa kala niye soo ma jeed inay dhib lahayn imaamka iyo muxuu ahaa ma'muumiinta haddii ay kala niye noqdaan ayaa xadiidka iyo axaadiista horeba xadiidka horeyba laga qaadanaa weyaan kii mucad bn jabal ayuu muxuu ahaa u wariyey jaabi bn cabdillahi radi allahu tacala canhu arda wa can abi fadlu aljamaca jamacada fadligeeda ayuu baabkan u baab xadii sideed boqol iyo todoba iyo soddonaad wa xadii saxiixa qaala alimaamu الnasaai caleyh raxmatulah akhbarna qutayba can malik can naafic mowla cabdillahi bn cumar wa hiqat can bn cumar radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka al sl sl qal wuxuu yihi salaatu ljamacati salaada jamacada tafdul waxay ka fadli badan tahay calaa salaati اlfadi qofka keligii salaadiisa bisabcin wa cishriina daraja toddoba iyo labaatan darajo ayay mxuaha ka fadli badan tahay inta hadda koronaha lagu jiro waa la rabaa soo maogdiin ajirka muxuu yaraaday khaasatan qofkii guriga aanan jaamaca ka samaysan xadii sideed boqol iyo sideed iyo soddonaad qaar baa weli nin baa maanodan arkay meelaa iskugu nimid waa hadda taqriiban toban beriya laga jooga marka salaadihii jamacada isu soo qaadnay markaasuu yiri horta masaajidii ma la furo masaajidihii ma la furo bishii lixaad taarikh afar iyo tobana la furo masaajid soo maogin saas may ahayd taqriiban ayaamahaasaa la furay <laughs> bisha sideedaad gebagabadeeda kule masaajidiin ba la furay ninkaa bal ka warrama maxaa lagu xukumi nairobi ya sheekh arin ma xukumay <laughs> waa nahay aad baan ula yaabay xaqiiqatan subxaan allah masaajidiin ba la furiyo masaajid ba la furay adin weyn xasbana allah ya sheekh nin waalan rito la buubay ma ma maqasheen nin waalan oo rito la buubay waa dhankaaubukiydhankaan ubuki marka waa dad horaba salaad aan rabin oo ummaddan iyo mogta bulshada ay ku riixi markii aad ninkan siyaasi yahay kan business yahay kan nin aqoon-yahan yahay kan sheekh yahay oo dana in ka dhexeeyaan shirar aad leedihiin yacni masaalixa in ka dhexayso keligaa marka meelaha kuma laabi kartid waa inaad marka oodna salaadna rabin dabcan waa inaad ummaddii un marka haddii kale de waxaad noqonaysaa qof la dhiliirkariyay hadda qofka qaadka cunaa waddankan kenya qofka qaadka cunaa maanta siyaasi ma noqon karo baarlamaan sooma geli karo la socota xaaji shile arrinta ma la socotaa arrinta ma la socotaa waddankan kenya aan joogno soomaalidan hadda nodistan mandheera iyo wajeer iyo gaarise iyo mandiqadaas hadda taqriiban nodistan qof qaad cunaa dad soomali istaagi karo wadhay kaali doorto ya laakiin meelaha qaar hadda gobolada qaar hadda dhanka meelaha hadda yaa maaa magacaabin meelaha qaarkood dadka qofka qofkan qaadka cunaynin siyasad maba geli karo waa laga hoosguuriya laleeyahy gobolladan etoobiya iyo meelahaas iyo waxaan maqlay qofka haduusan qaadka marki maalintii qofka guddoomiye degma xataa laga dhigo amaba meel un loo magacaabo waa inuu bilaabo qaad inuu cuno waa laga hoosguuriya laleey ha meelaa ka dibida axsanta marka waxaan kala jeedaa xaaladaas isbedel weyna dadkaas waa riixa mataqaana qaar waxaa laga yaaba inayn rabin xataa waa oy qaad kataa jeclaan lahaayeen ay u dhuman lahaayeen laakiin kama gadmaayo bulshadiiyan waxa ogolayn waxaa leey warkan qudaadi wayaan dhaafiya waba looma dhiibanama waa ilahay fadligiis annaga waxaana soo gaarin laakiin oo raggii ay soo gaareen ayad oo dadkaas muuqda macalimiinta iskuulaadka dhigo qof aanan qaad cunaynin uu naadirya haddana maanta intooda badan waa wada tabliiq waa dad wada akhyaara dad muxuu ahaa wixii loo keensada wa isbedelkaas marka bulshada oo dhacay oo dacwadan ay keentay ayaa dadka wada qasba marka markuu ninka inuu yidhahdo marka masaaidii ma la furay waa dadka noocaasa oo qaban waa dad qaban bulshadii ay qabaysa waxaa qabi bulshadii almuum marka alxamdu lilah alcumuum waa yahay niyada marka waa kala duwanaanaysaa Eh, salaada jamaacadana waxaa weya fadliga ay leedahay wax caadi ma ahan xadii sideed boqol iyo sideed iy sodonaad waa xadii saxiix qaala imam nasaai aleyh ramatullah akhbarna qutayb bn saciid can malik bn anas can shahaab can saciid bn sayib waa imaamkii aad taqaaneen can abi hurayrata radi allahu tan arda ana rasuula allahi sala allah alay slam qala rasulkeen wuxuu yidhi salaatu aljamacati afdalu ayadaa ka fadli badan min salaati axadikum midkiin salaadiisi waxdu keligii u tukada hamsan wa cishriina juz-an shan iyo labaatan juz riwaayaad shan iyo labaatan tan labaatan iyo toddobadana isma diidaayaan oo marka hore nabiga labatan isn u sheegay haddana waa loo sii waxyooday ilaa labaatan iyo toddoba inay gaarayso weyaan xadiid sideed boqol midda kale waxaa laga yaabaa qofka niyadiisa iyo dadaalkiisa ninka dee si fiican bahasha u dhammaystiro oo jamaacada fadligeedii dareensan oo khushuuceeda waxeeda la imaada in labaatan iyo toddoba loo gaarsiiyey ninka xoogaha ay ka yara shan iyo labaatan ay noqotona suuragal naam ma ogi noo sheeg khayr lsi istidaax taqriiba yani waan waan laaxiday laakiin hadda tafriiq weyn waa ii muuqan weyde tafriiq weyn inaan dib usoo fiiriyo weyaan laakiin juzan iyo darajadan inaan isku mid maan koleyb u qaatay wallahu aclam haddii aad wax noo kordhinna diyaar nacam a ajarka saas kulamaa masjidka jamaacadiisa ay badan tahay kulamaa ha kala duwan mawlac yar iyo hadda waad aragteen markii masjidka asigiiska aad imaado oo ood kadibna salaada fajar ka hor intaad imaado aad sunno tukato aad alla barido aad muxuu ah imaam xasana sawt oo yaxya amaba sheekh axmed ay muxuu ah yimaadaan oy salaada ay kaa bixiyaan oo runtii si kala meel mawlaho marka ya qabqabqabqab aho aqmitaanka ad la soo gashay kala duwan shaki ma laha idminaanka ad dareemaysa kala duwan xaramka markaad tagto kaba sii daran oo ad xarameynka ad tagto marka meesha kullamaa ay dad muminiin oo intaan leeg aad ku dhex jirto ya warkacu maca raakiin markuu rabbi leh subxana wa tacaala jamaacada fawaideeda wax la koobi kara maaha lama koobi karo waay xadiid sideed sideed boqol iyo sagaaliyo soddonaad waa xadiid xasan ah, saxiix isnaad qaala imaamu النasaaعي aleyh raxmat lla akhbarna cubayd lah bn saciid abu qudamة الsrksi wyn ثiqة maأmuun suniy qala xadaثna yaxya bn saciid alqaطan can cabdiرaحmaan ibn camaar almadani wa ثiqaة ataymi weyaani qala wuxuu yihi xadaثanii waxay warramay alqasim ibn mxamed ibn abi bakr الصidiq weyaan radi allahu tacala canhu waraxima alqasim ومحمد ثقة أحد الفقهاء السبعة بالمدينة أيام التابعين عين النبي نبgeena waxay ka wariysa umna caiشha radi الله عنها qala nabga inuu yihi صلاة الجamاعة salaada جamاcada تزيid calى صلاة الfdi qofka keligii salaadiisa waxay ka dheer tahay ay ka ziyaadsan tahay خaمسa وعشhriiنa daraجة juزi darajo marka inay isku mid yihiin kana ku cadayni waa yahay aljamاcaةu ida kanuu ثaلاثة jamacada hadii ay saddex yihiin xalkooda suu noqonaya xadiis sideed boqol iyo iyo afartanaad xadيث صحيixa qاla الإmام النساعي عليه رحمة الله أخبرنا qتيب بن سعيد قال xدثنا أبو cawانة الوضاح بن عبد الله يشكري و ثقة ثبت عن قتاaدة بن دعامة السدوسي البصري و ثقة ثبت لكنه يدلس عن أبي نضرة المنذر بن مالك وثقة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أبو سعيد قال رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم إذا كانوا ثaلاثة سدx hadii ay yihiin dadka tukani فlيؤmهم imaam ha u noqdo أxaduهum midkood وأxaqهum kan ugu xaqnimo biimaam imaamnimada ugu xaqnimo badan aqra'uhum kan qur-aanka ilahay ugu akhrinta badan ama ugu aqoonta aljamacatu ida kaanuu alaaa jamacad hadii ay saddex yihiin rajulu nin iyo wasabiyun canug yar oon qaangaarin iyo wamraatu haweeney xadiid sideed boqol iyo ko iyo fartanaad waa xadii saxiix qaala alimaamu nasai caleyh raxmat llahi abarna moxamed ibn ismaaciil maxamed ismaaciil ismaaciil ibn culaya culaya wiilkiisa weeyaan waaiqa qaala xadaana xajaaj alacwar almisisi waaiqatu habtun ikhtalaa biaakhirihi can ibni jurayj cabdilmalik ibn cabdilciz ibn jurayj wax badan wax badanaan soo marnay akhbarnii ziyaada ibnu sacd alkhuraasani waa iqatun tabt ana qazacata waan soo marnay mawla licabdilqays waa maqbuul ahbarahu wuxuu sheegay annahu isaga samica inuu ka maqlay cikrama cikrima waxaa weeyaan mawla cabdillahi bn cabaas waa iqatun habtun caalimu bitafsiir qaala wuxuu yidhi qaala ibnu cabaasin wuxuu yidhi radia allahu tacala canhuma ibn cami nebiy almufasir liqur'an اlkariim xawla umma waturjumaan اqur'an qala wuxu yh bdlah bn cabaas salaytu waxaan tukaday ilaa janbi nebiy nabiga dhinaciisan ku tukaday sal slm wa caaishatu caaishana khalfana ay naga dambaysa usalli maca inala tukanaysa waana anigan ilaa janbi nebiy nabiga dhinaciisa usalli macahu aan la tukana waan soo marnay xadiidkan si fiican baan usoo sharaxnay laba haddii ay yihiin haddii ay laba iyo laba noqdaan ka soo gudubnay aljamacatu ida kaanuu inayn jamacad haddii ay laba yihiin xalkooda soo noqonaya say u tukanaya xadii sideed boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu النasaaئي caleyh raxmat ullah akhbarna swayd ibn nasr qaala xadaثna cabdالlah can cabdilmalik ibn abi sulaymaan saduuqun lahu awhaam weeyaan can caطaa ibn abi rabax wa iqaة faqiihun faadilu kaiiru irsaal بن cabاasi radي الlahu taعala canهuma qal cbdالlah بn cabاs salaytu maca rasul lah an la tukay sal slm faqumtu can yasaari badaxdiisa ayaan istaagay faahadanii wuu qabtay biyadihi biyadihi gacantiisa faahadanii wuxuu qabtay biyadihi اlyusra gacanta badaxduu nabiga intuu ugu qabtay alayh slat slam kow faaqaamanii wuxuu i joojiyey can yamiini midigtiisa waan soo marray xadikaasna xadiid sideed boqol iyo saddex iyo afartanaad una dambeya insha allahu tabarak wa tacala cashirka caawa waa xadiid xasana qال الإmام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا إسماعيل بن مسعوud الجحdري wa ثقة qال xadثna khالد بن xاrث الهujayم wa ثقة ثبت عن شhuعبة imaمkii عن أبي إسحاaq السبيعي wa ثقة cاabد لakiنahu اkhتلط بآkhirihi anahu abarahum waana mktir axaadiis badan uu wariya anahu isaga ahbarahum wuxuu sheegay can cabdilaahi ibni abi basiir waa iqatu waa reer kuufe can abihi abiis oo mxuu abi basiirkaas alcabdi weyaan waa maqbuul isna qaala shucbat shucba wuxuu yidhi markuu eh, siyaaqa iyo tirinayey wa qaala abu isxaaq abu isxaaq wuxuu yidhi waqad samictuhu minhu waan ka maqlay isxaaq marka wuxuu caddeeyey taxdiid oo xadaanii camal yani canta cancanadii ay meesha ka baxayso waqad samictu minhu wa min abiihi aabihii isaga baan ka maqlay xadiidka qaala wuxu yidhi samictu ubay ibnu kacb ayaan ka maqlay radia allahu tacala arda yaquul isagoo leh sallaa rasuullah nabiga al yaa tukaday sal sl imam maalin salaad subx salaad subx ayuu tukaday oo fa qaala wuxuu yidhi ashahida fulaanun asalaat hebel salaadda ma yimid saasuu yidhi qaalu waxay laamaya qaala wuxuu yidhi fulaanun hebelna qaala waxay laamaya qaala wuxuu yidhi ina haatayni salaatayn labadan salaadood min aal salaati cala munaafiqiin salaadaha munaafiqiinta kuwooda ugu culayska badan weyaan walow yaclamuun haddii ay ogaan lahayn maa fiihima wixii ku sugan ajra la atowhuma walow xabwan habak muxuu ahaa ha ku yimaadeena siqitaan waxa weyaan way iman lahayn wasafu اlawal safka hore calaa mili safi اlmalaa'ika safka malaa'igta ayuu la tooyahay yacni ajar badan ayaa ku sugan weyaan walow taclamuun haddii aad ogaan lahaydeen fadiilatahu fadligiisa fadiilatahu fadligiisa labtadartumuuhu mxuu ahaa u kala baratami lahaydeen wa salaatu rajuli qofka salaadiisa maca rajuli ula tukada ninka ninka ula tukada aska ayaa ka fadli badan min salaatii waxda salaada keliga u tukada wa salaatu rajuli maca rajulayni ninka waxaa weya laba qof inuu la tukadana ayaa aska ka fadli badan min salaatii salaadiisa maca rajuli nin ula tukada ma kaanuu aara wamaa kaanuu inta ay ahdaan aara fahuwa kaas ayaa axabu la kalgacayli badan ila allah cadi cumar waa arkaysa mujeda ma jeed xadiidka badnaanti aad sheegaysa waa kan nabigu wuxu lay sal slm wama kaanuu akara fa huwa axabu ila اllahi caza wajal waa kaas xadiidkaas ayaa marka loo daliishadaa hada wallahu aclam wsala اllah wslm calى cabdihi warasuulih mustafa